asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii shan iyo tobnaad ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab baabu qowli llahi tacaala waxa uu baab u yahay ilaahay qowlkiis subxaana wa tacala uu yidhi xata idaa fuzica can quluubihim qaaluu maada qaala rabbukum qaaluu alxaqa wahuwa alcaliyu lkabiir halkan wuxuu kaga hadlaya sheeku adilatu tawxiid baabkii horena adilatu tawxiid ugu waday tawxiidka adiladiisa sidaas weyaan wuxuu baab u yahay ilahay odhaahda uu yihi subxaana wa tacaala xataa idaa fuzica marka qalbigoo marka laga siibo xataa idaa fuzica markii laga siibo can quluubihim quluubtooda marka argagaxa laga siibo ayay qaaluu malaaigtii waxay odhanayaan maada qaala muxuu yihi rabbukum rabbigiin qaaluu waxay odhanayaan kuwii su-aasha la weydiiyey alxaqa qaala wuxuu yihi alle alqawla hadal alxaqa oo xaq ayuu yihi saasay odhanaya wahuwa alle alcaliyu waa mid ka sareeya alkabiiru oo weyn macnaa waxa weeye ayaddan sida xadiidka ka dambeeyaba uu caddayn doono waxay kusoo degtay waxay ku saabsan tahay ay ka hadlaysaa arrin hayb ah malaa'igta ilahi subxana watacaala markuu ilaahay uu waxyiga ku hadlayo oo malakul jibriil waxyiga loo diidayo ayaa waxyigaasa wuxuu leeyahay culays weyn culayskaasi wuxuu saameyn ku yeelanaya malaaigta samaawaadka yani waxa wey makhluuqaadka culawiga sareeyo oo dhan buu saameyn ku yeelanaya waxyiga hadalka ilaahay markay maqlaan yaa qalbigoodu argagaxaya argagaxaasay la suuxayaan marka suuxdintii markay kasoo baraarugaan iyo markay isweydiinayaan malaaigtii baa iswarsanaysa qaarkood baa qaar kale weydiinaysa war ilaahay muxuu yidhi rabbigiin muxuu xugmiyey markaasaa qaarkii la weydiiyey baa jawaabiyo waxay odhanayaan alla xaq unbuu ku hadlay waana midka sarreeya ee weyn bay odhanayaan aayaddu marka waxay ka hadlaysa ka hadlaysaa xaalada ku imaanaysa malaaigtu markay ilaahay waxyigiisa maqasho ilaahay uu ku hadlayo subxaana watacaala weynan iyo cadamo daraadeed baa argagax ugu dhacaya macana saas weyan xataa idaa fuzica fuzicana waxaa laga wadaa ay zaala alfazacu canha marka qulubtooda laga siiba argagax oo argagaxu ka baxo waay oo ay soo miirsadaan markaasay hadalkan isdhaafsanayan laakiin marka hore waxyiga maqlaan kulligooda wada suuxayaan samaawaadka iyo dhulka iyo kulli samaawaadki macnaa waxa wey makhluuqaadka malaaig yani waxa wey waa wada suuxayaan maana xataa idaa fuzica markii la siibo argagaxa markii laga siibo can quluubi malaaigta quluubtooda waxay ku tusi malaaigtu inay qalbi leedahay oy caqli leedahay oo ay jidh tahay nuur keliya ma jidh wa waa ka ilahi subxana wa tacala odhanaya yani uli ajnixatin matna wa hulaata warubaac yani malaaigtu garbay leedahay nabiguna sal la alay slam waa kii malakul arkay walahu mi miati janaax lix boqol oo garam isaga marka waa shay yani maxsuus oo la taaban karo jismi ay leeyihiin saas way macnaa qalbi inay leeyihiin aayadana tilmaamaysa marka malaaigtii markii qalbigooda laga siibo argagixii ku dhacay qaaluu waxay odhanayaan malaaigtii yani qaarkood baa qaar kale ku odhanaya w su-aasha weydiinaya maada qaala muxuu yihi rabbukum rabbigin muxuu yihi markay soo miirisadaan ayay isweydiinayaan war alla muxuu ku hadlay qaaluu waxay odhanayaan kuwii su-aasha la weydiiy waa malkuljibriil ninka su-aasha la weydiinaya jawaabayaay sida imaan doonta waa malkuljibriil xadiidka noogu imaan doonto qaaluu waxay odhanayaan kuwii jawaabta bixinayay alxaqa alxaqadaasi waxa weya waa sifa mawsuufkeeda xadfay qaaluu waxay odhanayaan oo ku jawaabayaan qaala allahu alla wuxuu yihi bay odhanayaan alqawla hadal alxaqa oo xaqa alla hadal xaqa ayuu ku hadla maxaa yl waxaan xaqahay makama soo fula isaguna waa xaq wixii isaguu ku hadlana waa xaq wa huwa alla alcaliyu waa midka sarreeya daatada ilahay way sarreysaa addoommadiisa kuma dhex jirto qadarka ilaahayna waa sarreeyaa addoommadiisa meelna kalama silma sifaatkiisa iyo asmaada ilahayna waa sarreeyaan kulli waa wada sarreeyaa kabiir weeyaano weynanka ilaahay subxaana tacaala wax la qiyaasi kara ma ah wax caqli koobi karana ma ah yani waa weynan mulaqa wey ilahay weya subxaana watacala wafi saxiixi waxaa ku saaran aayadda marka maxalushaahidkeedu waxa weeye xata ida fuzica can quluubihim malaaigtu ilahay makhluuqaadkiisa ugu dhoweeyey kuwa ugu dhowey ku jiraan ilahay ugu jeclaya subxana watacala yusabbixuuna leyla wanahaara laa yafturuun wax kala ma balaado cunto iyo cabitaan kale male tasbiixda ilahay iyo digriga ilahay baa cunto iyo cabitaan u ah ayagoo saasa haddana ilahay say uga cabsanayaan iyo say u weyneynayaan iyo siday u argagaxayaan ayaa macnaha waxay kutusaysaa in aan addoommadii ilaahayga u dhawaa hadday saas samaynayaan war ninkii ka fogowna maxaad mudaawa macana saas wey waa inaad ilahay ka cabsato sooma ayib wa fi saxiixi waxaa ku saaraya can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sal lay sl nabiga waxaa laga warinaya qaala nabigu inuu yihi ayaa saxiixa ku taal abu hureyrada uu warinaya qaala nabigu wuxuu yihi sal lay slam idaa qada allahu ilahay hadduu xukmiyo almra arinka fi samaai samada dhexdeeda kor samada kor baa laga wadaa kor markuu ilaahay arin ku xugmiyo arrinkaa waxaa laga wadaa arrimaha waxyiga arrin waxyiga kamida markuu ilaahay xugmiyo oo hadlayo oo inuu hadlo uu doono ilan kor buu jiraa ilaahay subxaana watacaala arrinkaa markuu ilaahay xugmiyo uu arrintaas sameeyo darabat way karaaci almalaaikatu malaaigtii waxay isku garaaci biajnixatiha garbaheeda garbaha malaaigta ayay garaaci maxay garbaha la garaaxaysaa la dhaqdhaqaajinaysa khudcaanan isdullayn daraaddeed bay garbaha la dhaqdhaqaajino la garaaxi liqawli ilahay hadalkiisa isu dullaynaysa hadalka ilaahay kasoo fulaya weynanka uu leeyahay iyo culayska uu leeyahay ayay malaaigtu garbaha la garaaci kaanahu waaba isagoo hadalkaas hadalkaa ilahay kasoo fulaya subxaana watacaala qalbigooda saamaynta uu ku leeyahay waxaad moodaa kaanahu waaba isagoo salsalatun sidii silsilad oo kale oo calaa safwaalin dhagax sibsib aada dushiisa ahaatay yani silsilad ama bir aada dhagax sibsib ah oo adag aada dushiisa ku dhufatay dhawaasha ka soo baxaya saamaynta uu qalbiga ku yeelanayo saamayn la mid ah ayuu hadalka ilaahay quluubta malaa'igta ku yeelanaya yanfuduhum waxaa gelaya oo meel walba u gaadhaya dalika hadalkaa ilaahay subxaana watacaala hadalkaa ilaahay ku hadlay ayaa qalbigoodana gaadhaya meel walbana ka gaadhay xataa idaa fusica hadalkaa marka saamayntu ku yeelanaya waxa weye ruuxa markii yani dhawaaq aada u xoog badan lagu uu ku yimaado dhawaaqaasi wuxuu argagax ku ridaa qalbigiisa fazac cabsi deg deg ah oo kada ah ayuu qalbigu ku sameeya taasoo kaleetuu marka ilaahay hadalkiisu qulubtooda ku sameeyey markaasay suuxayaan xataa idaa fuzica markii laga siibo argagixi can quluubihim quluubtood markii waxyigii dhammaado oo hadalkii ilaahay dhammaado go-o oo markaa kadib argagixiyo suuxdintii ay ka baraarugaan oo kasoo baxaan ayay qaaluu waxay odhanayaan oo isweydiinayaan maada qaala rabbukum rabbigiin muxuu yihi rabbi muxuu ku hadlay qaaluu waxay odhanayaan kuwii jawaabaya alxaqa alla xaq buu ku hadlay xaq buu ilaah yidhi wahuwa alcaliyu alla waa midka sareeya alkabiiru ee weyn sidaas bay odhanaya malaaigtii kala jawaabs malakuljibriil way jawaabay fayasmacuha waxaa maqlaya kelimada iyo weeqan malaaigtu ay isdhaafsanayso mustariqu samci kuwa maqalka xada kuwa maqalka dafa yani waxyaalaha la maqlaye la dhegeysanayo kuwa soo xado soo dafo uka bada kuwaasaa marka soo dafay wamustariqu samci maqalka kuwa soo dafay soo xadana haakadaa sidaa wey bacduhu qaarkii fawqa bacdin qaarka kale ayuu dul saaran yahay wasafahu sufyaanu sufyaan baa wuxuu ku sifeeyey bikaffihi gacantiisu ku sifeeyey macnaha way isdul saaran yahi faxarafaha gacantii ayuu babcay wabadada wuxuuna kala fogeeyey bayna asaabicihi faraha gacanta faraheedana wuu kala fogeyey macnaha waxa xarfiga waxa la yihahda markaadan saa u fidinine sida aada macnaa waxa wey gacanta aada u dabacdo saasay marka isu farihiina wuu kala fogfogeeyey yani waxa weyaan ayadiina wuu babacay oo sidaasuu macnaha u taagay marka sida farahaasi u kala sarreeyaan oo isu dul saaran yihiin ayay isu isu dul saaran yihiin kuwaa maqalka soo xadaya macnaha saasuu u tilmaamay fayasmacu waxaa maqlaya alkalimata weerkii iyo hadalkii malaaigtu isdaarsanaysay waxaa maqlaya ayuu maqlayaa kii wax soo xadayay fa yulqiiha markaasu wuxuu kusoo ridayaa ilaa man taxtahu kii ka hooseeybu usoo dhiiri uma yulqiiha uma yulqiiha wuxuu kusoo tuurayaa alaakharu kii isaga kii kaleete loo dhiibay kii kaa ka hooseeye loo dhiibay ayaa isaguna wuxuu kusoo tuurayaa ilaa man taxtahu kii kasii hooseeyey xataa yulqiiha ilaa uu kusoo tuuro kooda ugu sukeeyaay calaa lisaani saacib ninka falfalowga ee waxfala carabkiisu kusoo ridaya qalbigiisa awil ama midka waxyaalaha maqan wax ka sheega ee haybiyaadka ee kitaabgaarlooga la yidhaha kaa carabkiisa iyo qalbigiisa ilah uu kusoo tuuro fa rubamaa marka waxaa laga yaabaa adrakahu inuu ka daba yimaado soo gaaro ashihaabu dambaaburadii qabla an yulqiiha intuusan ka kuxiga kusoo tuurin inay dambaaburadii ku timaado dishaa laga yaaba wa rubamaa waxaa laga yaabaa alqaaha inuu soo tuurana waa suurtagal qabla an yudrikahu dambaaburadu intaysan ku imaanin fa yakdib markaasuu been sheegi ma aha kelimadaa uu soo maqlay la jirankeeda mi-ata kadbatin boqol beerood buu ku daray halkii kelimada saxda ahay yuu boqol beerood buu ku biirin fa qaala markaasaa wuxuu odhanaya dadkii baa waxay odhanayaan ku xidhnaa isaga alaysa miyuu sanahay ninka hebel la yidhaahdo qad qaala midkii yidhi lanaa anaga yawma kada wa kada maalintii heble iyo heble ahayd kada wa kada sidaa iyo sidaa sooma odhan runna sooma noqon fa yusadaqu waa la rumayni ninkaas bitilka alkelimati kelimadaa daraaddeed baa lagu rumayn allatii kelimadaasoo suyaxad laga maqlay min asamaai samada laga maqlay kelimadaas samada uu ka soo xaday ayuuba weli dhamaystiro ku noqonaya maa oo lagu rumaysa xadiidku wuxuu tilmaamayaa aayaddu fasiraya yani markuu ilaahay subxaana watacaala waxyi inuu malaa'igta u waxyoodo oo wax xukmiyo markuu ilahay doonayo subxaana watacaala oo arrin xukmiyo ila kor buu ilahi jiraa subxaana watacaala malaaigtu argagaxya waxaa ku dhacay cabsi fara badan cabsidaasi markaa waxay cabsidaa daraadeed intay isla duleeyaan oo u khuduucaan ayay garbaha garaacayaan hadalka ilaahay subxaana watacaala saameyntu qalbigooda ku yeelanayo waxay la mid tahay saameynta uu ku qalbigaaga ku yeelan karo silsilad bir ah oo dhagax sibsib ah dushiisa lagu jiiday ama lagu dhuftay saw aad u xoog badan baa ka soo baxa saamayntuu qalbiga ku yeelan oo kale ayuu hadalka ilahay qalbigooda ku yeeshaa hadalkaasaa marka qalbigooda gaari oo iyagoo dhan saamayn oo meel walba ka gaari argagaxaas markay argagaxaan kadib argagax laga siibay argagaxa marka qalbigooda laga saaro oo uu dhaafo ayay marka iswarsanayaan oo war ilahay muxuu xugmiyey muxuu ilah yidhi subxana watacaala markaasaa waxaa isugu jawaabayaa ilahay xaq buu yidhi yani ama waxaa la odhanaya waxay ogaadeen wixii ilaahay uu ku hadlay markaasay ogaadeen inuu xaq yahay ama duuduub ahaanba maynan ogaadin wixii ilahay ku hadlaye ilahay waxaan xaq ahay waxaan xad ahay inuusan kasoo fulin bay ogyihiin hadalkaa marka malaaigtu isdhaafsanayso ay ku sheekaysanayaan ayaa waxaa soo xadaya jinka jinku waa makhluuq dhulka ku nool oo ilahay abuuray subxana watacaala aadna u fudud waxay samaynayaan waagii hore intaan nabiga salawatulli waslamu aleyh lasoo dirin samaday ku lahaan jireen meela ay fadhiistaan meelahaasi marka hadalka wixii ilaahay xugmiyey ee malaaigta ku sheekaysanayso laakiin dhulka aan la keerin ayay meelaha kasoo xadi jireen waxay marka samaynayaan intay isdul fulfulaan dhulka laga bilaabo ilaa samada agteeda laga gaadho ayuu midba midka kale dul fuulaya midba midka kale dul fuulaya waa badan yihiin waa makhluuq ilahay aada u fara badan wey say isisii dulfuulayaan isisii dulfuulayaan midba midka kale ugasii dulbaxayo ayay samada agteed ku tagayaan halkaa markay tagaan ayaa marka waxay soo dhageysanayaan wixii xugum ah ee meelaha ka dhacay ee ilaahay subxaana watacaala uu doonayo inuu adoomada ku fuliyo malaaigtuna ku sheekaysanayaan ee hayba weli addoommada dhulka jooganayana wax ka ogaanin taasay marka soo xadayaan koodii ugu koreeyey ayaa maqalka marku dhagtiisa kusoo dhici kaa ugu koreeyaay marka kuxiguu kusoo tuuri kii kuxigeyna kuxigu kusoo tuuri say isugu soo dhidhiibayaan isugu soo diidiibayaan ayaa xagga hoose waxaa kaga xidhan mid binu aadam ahoo gadh weyn oo xumaan ugu duubantao wadaad sheegana xagga hoose kaga xidhaya kaa ugu hooseeya iyay marka kelimadii lasoo xaday bay kusoo tuuraya say isugu soo dhidhiibayaan kaas marka loo keenayo loo soo diibayo ama waa saaib waa dadka wax falo way wax seera ama waa dadka zaybka ka warramo waxbaad ogaha yidhaahdo oo ishuubo wey kuwaasay kusoo tuurayaan markay kusoo tuurahayaan kelimadii iyada ahayd oo boqol kaloo beelood lagu daro iyagu dhexda kaga soo dareen ayaa loo keeni markaasaa la ohanaya waxaasaa jire ka waran boqolkiibuu sheegi marka waxaasaa imaan doona waxaasaa imaan doona roog baa la heli doonaa xoolaa baabi'i doono hebel baa islaamkiisu dhali maysa wiil bay soo wadaa iyo gabal bay soo wadaa waxu akrin waxaa markuu akriya boqol beelood markuu sheego iyo halkii kelime ee tinku soo xaday yaa run ka noqoni tii keliyaa run ka noqon tii markay run noqoto boqolkii doonoodoo kale waa u qarsoon yihiin oo dadku inta badan ku baraarugi maayaan halkaa run baa marka isaga dhanba welinimo ku qaadanaya yani koofiyad welinimo iyo taaj welinimaa loogu gelinay halkii kelime e iyada dhanba lasoo xaday boqolka doonoodee kaleete uu ku fashilmayna dadka uma muuqato taa keliya taa umuuqato maxaa yeelay waa waa loo lafdabiyo waxaa la odhanayaa boqolkaa beelood boqolkaa beelooda uu ku fashilmay macno kalaa loogu fasiri markii la arkay inuu ku fashilmay ayaa loodayaa maya saas maayr saasaa laga wada ama kuwa beeraalayaal oo u shaqeeyo u khidmeeyo intuu samays ayaa odhanaya anagaa goobjoog ka ahay inta fardimood baa lasoo gudbiyey anagaa goobjoog waaas waaas markii dhaxya wax sidaasoo kale taa marka yani waxaa laga yaabaa marka ay soo xadaan oo kelimadaa soo xadaan oo arrintaa ogaanshaheeda soo xadaan dambaaburaa laga daba keenaya shihaadka waxaa la yidhahda yani xidigaha ilaahi subxaana watacaala gobol ka mida qayb ka mida ayaa soo go-ay oo sida dambaaburada dhuxusha ka dusho kala taasaa marka ka daba imaanaysa waxaa laga yaabaa kii ugu horreeyey ee kelimada soo xaday intuusan gudbinin inay dambaaburadii ku dhacdo waa gantaal oo kale way kelimadii marka ma gaadhays kuwii kale ma gaadhin waxaa laga yaabaa intayna dambaaburanin ku imaanin oo uusan dhimanin oo uuna ayna soo gaadin inuu gudbiyo oo kelimadiisaa kusoo gudubtana waa suurtagal saas way macana hadday soo gudubto wey marka marka beeraha badan ay ku darayaan saas xadiidku marka aayaduu fasiraya can abi hurairata radi allahu canhu can nabiy sal lay slam nabiga waxaa lagu warinaya qaala nabigu inuu yihi idaa qada allahu hadduu ilahay xugmiyo alamra arrinka fi samaai samada dhexdeeda darabat way karaaci almalaaikatu malaaigtu biajnixatiha garbaheeda khadcaanan khadacaanan iyo khudcaanan labadaba waa la akriya khuduucid iyo isdunayntiisi iyo hadalkiisi la waxay la khuduucsan yihiin oo garbaha la garaacayaan garba garaacintaasi astaan iyo calaamo waxay u tahay hadalka ilaahay bay isu dhiibeen oo isu dulaynayaan macna kaanahu kaanu hadaasi waxa laisku tashbiihinayo laisu ekeysiinayo maa hadalka ilaahay iyo hadalka kasoo fulaya dhagaxa silsiladu ku dhacday maxaa yeele hadalka ilaahi subxaana watacaala iyo hadal makhluuq isma shabo meel la isagama eg laakiin waxa laisku shabahaya waxa weeye waa saamaynta labada sawd ay yeesheen sawdka ilaahay iyo hadalkiisu iyo qowlkiisu saamaynta uu ku yeeshay qalbiga malaa-igta iyo dhagaxa silsiladu ku dhacday sawdka kasoo baxay saamaynta uu qalbiga addoommada ku yeelan karo labada saameynood baa laysku shabahaya ee ma aha in labadii sawd laysku shabahayo maxaa yeele ilahi subxana watacala isuma eka hadalkiisii hadalka makhluuqu marnaba kaanahum waaba isagoo saamaynta uu ku yeeshay hadalka ilaahay qalbigooda kaanahum waaba isagoo salsalatun silsilad oo kaleo calaa safwaanin safwaanka waa dhagaxa sibsibka ayaa la yidhahda silsilad dhagax yani sibsiba dushii ku dhacday oo kale sidiisoo kale yanfuduhum hadalkaasaa gelaya yanfuduhum waxaa malaaigta gelaya dalika hadalkaas nufuudka waxaa la yidhahda shaygu markuutuu shayga dhexgalo weliba uu ka duso ayaa la yidhahda xataa idaa fuzica markii argagaxa laga siibo can quluubi malaaigta quluubtooda ayaa qaaluu waxay odhanayaan maada qaala muxuu yihi rabbukum rabbigin qaaluu waxay odhanayaan qoladii jawaabaysa alxaqa ilahay xaq buu yidhi wahuwa alla alcaliy waa midka sarreeye alkabiiru oo weyn fayasmacuhaa waxaa maqlaya hadalkaa mustariqu samci maqalka kuwa xada kuwa wax soo xadeen waxyaalaha la maqlee masmuucaadka soo xada waa waa jinki waay wamustariku samci maqalka kuwa soo xadara haakada sidaa wey bacduu qaarkii fawqa bacdin qaarka kaluu dul saaraya wasafahu wuxuu uu tilmaamay sufyaanu sufyaan bikafihi gacantiisa ku tilmaamay faxarafahaa markaasuu gacanta babcay wabadada uuna kala fogeeyey bayna asaabici farahana uu kala fogeeyey manaa say isu dul saaraya fayasmacu waxaa maqlaya alkalimata kiina wuxuu isaguna ku tuuraya ilaa man taxtahu cidda kasii hooseysa xataa yulqiiha ilaa uu ku tuuro calaa lisaani saaxiri midka sixirnaalaha carabkiisa iyo qalbigiisa ilaa uu ku tuuro aw ilkaahini kaahinka waxaa la yidhahda waa ninka waxyaalaha qeybkee weli dhecel ka wada mawl isagu ama kitaab ha fura marka ama dhulka ha xariiqo oo waxbaan faalinaya iyo haduu yidhahdo dhulka ha xariiqo wax soo socdaba ninku waan ka warramay oo waxbaan ka sheegay haduu yidhahdo waa kaahin saas weyaan ibnu cutaymin wuxuu leeyahay waxyaalihii horay u dhacay ama wax markaan taagan oo dhacayna laakiin adigu aadan ka warahaynin ama dadka meeshaa jooga aan ka warana ka warahaynin ka warramidda laga warramaayey kaahinnimo maaha kaahinnimo maaha waxyaala horay u dhacay oo la ogeyn ama meehe wax hadda dhacay oo adduunka meelo kale ka dhacay haddii ruuxu uu yani sheego kaahinnimo ma aha maxaa yeelay jin buu adeegsan karaa jinka waa adeegsan way ka warkeeni karaan meelahaas waxyaalaha dhacay way ka warkeeni karaan marka kaahinnimo maaha buu leey laakiin ruuxa samaynayaa la fiirinaya hadduu ruux hagaagsan yahay oo ruux diinta ku toosan uu yahay waa wax suurtagal ah run bayna noqon kartaa haddiise laakiin ruux hagaagsan uusan ahayn oo diinta uusan ku toosnayn beenaalawe maxayl faasiq wey warkiisana la qadan maayo macna meeshan ka buu sheegay jaahinnimo maaha buu leey jinka in waxyaala noocaas oo kale loo adeegsan karana taqriiban wuu taqriirinayaa maqaal baan maalin layd yani sheekh culimada masr ka mid a ayaa maqaal qoray waa nin jinku islaamiya jin badan buu islaamiyey marka wuxuu yidhi jin aan islaaminay ayaa waraystay buui sir aada u farabadan oo marka shayaadiinta iyo jinku suu u shaqeeyay iyo dadka say u baadiyeeyaan iyo dawladiisu dhisan tahay iyo madaxda iyo waxa ku saabsan ayuu siiyey waxyaalaha weydiiye waxaa kamid ah buui marka waxaan ka xusuusna waxaa weydiiyey buui meesha la yidhaahdo muthallatu bermuda yani waxa weeyaan saddex geedka bermuda meelsh meesha yidhaahdaan ee maraakiib fara badan iyo waxyaala badan baa ku lumay layidhaha meeshaasaan ka warisnay maxaa ku jira markaasaa wuxuu ii bu yihi carshiga ugu weyn ee shayaadiinta looga taliyo ibliiskii ugu weynaa ayaa xadiiskiisu halkaa ku yaala maxaa kaloo nabigu uu sheegay salawatullahi wasalaamu aleyh ibliis carshigiisa inay biyo dushiyihiinna waa sheegay nabig sal xadiiska kusaala marka sirtaasaan ka helay bu weliba isagoo aad u cabsanahayo inta badan hadday sir bixiyaan way dilaan ruuxu sir bixiy isagoo weli wax qabsanaya ayuu sirtaa ii sheegay buui oo dhiirigelin fara badan iyo tirtirsi badan markaan ku sameeyey ayuu sirtaa isiiyey buui marka waxyaala noocaas oo kaleeto oo qaybiyaad oo jinka ku saabsan ama adduunkaba ku saabsan waa tusnin karaa waana bixin karayaan macnaha haddii lala tacaamulo laakiin haaliban waxay u badan tahay dadka la tacaamulaya dad fiican maaha ilaa ay shirki kugu ridaan oo gaalnimo kugu ridaan oo dantooda kaa gaadhaan mooyaane kuu shaqayn maayan saas way macnaa balaayo ku cabsiin kuwa la shaqaysamada markaadii la soo cabsiyey oo inkaari ku dhacday oo soo dullayseen markaa unbay u shaqayn macnaa shaqaalo u noqona fa rubamaa waxaa laga yaabaa adrakahu shihaabu dambaaburadu inay ku timaadaa laga yaabaa oo isoo gaadho qabla an yulqiyaha intuusan weedhii soo ridin ousan ka ku-iga soo gaadhsiinin wa rubamaa xidigtii oo dhan soo dhacday maaha dambaaburo ka mida waayo gobol yar oo ka mida ayaa lagu soo tuuraya dambaaburadaasi marka dambe ama way kala firdi oo dhexday ku baabiya ama dhulkay soo gaadhay laakiin wuxuu leeyahay sheekh wuxuu leeyahay culamada falaga waxay leeyihiin haddii ay xidigtoo idin soo wada dhacdo oo dhulka timaado dhulko dhan bayba gudiba dhulkoo dhan bay gudi oo wax badan bay burburinaan baabi'inay marka xidig danoo soo wada dhacday meehe waa gabal yar oo kasoo duulay w oo laga soo garayo in lagu dilo loogu talagalay wa rubamaa waxaa laga yaabaa alqaaha inuu ridana waa suurtagal qabla an yudrikahu intuusan soo gaadhin intuusan yani waxa weeyaan waruba waxaa laga yaaba alqaaha inuu kelimadii soo tuuro oo kii ku xigay soo gaadhsiiyo soo dhaafto qabla an yudrikahu shihaabkiiyo dambaaburadu intaysan ku imaanin oysan soo gaadhin fayakdibu markaasuu noo sheegayaa macaha iyadana jirankeeda miata kadbatan boqol beenood boqol beenood oo kale ku dari saas mana faqaala markaasaa wuxuu odhanayaa dadkiibaa odhanaya dadkii ku xidhnaa kan saaxiibka ah ama kitaab gaablowga ama wadaadkan wax sheega ah dadkii ku xidhnaabaa marka waxay odhanayaan alaysa miyuusa ahayn qad qaala midkii yidhi hebel lanaa anaga yawma kada wa kada maalintii sidaa iyo sida maalintii heblo ahayd soo ninkii yidhi ma aha kada wa kada saa iyo saa sooma odhan oo sooma dhici sanadkan abaar bay noqoni soo sanadkii yidhi ma way abaarta noqotay saas sanadkan kalaate waxa weya waxaas iyo waxaasaa dhici way dhacday soo ninkii saas waxaa looga soo joogay maa saasay odhanaya fa waa la rumayni ninkaas fi tilka alkelimati weeqa iyada ah daraaddeed baa lagu rumayni oo inuu run sheegahayo oo runlow yahay looga qaadan allatii weedhaasoo sumixa laga soo maqlay min asamaai samada laga soo maqlay weedhaa kor laga soo xaday oo run noqotay sidii ilaahay u qadarayna u dhici isaguna uu sheegay weedhaas ayaa lagu rumaysanoo weli inuu yahay oo qeybka wax ka og yahay oo wax maamuli karo intaasaa loogu rumaysanay sagaal iyo sagaashankii ama boqolkii beenaadu uu sheegayna yani karaamadiisa ma ridin waxyaala la yaab kale sheekh sheegi doonay ka mid tahay war sagaashan iyo sagaal ama boqol beenood min sheegay hal runna maxayba maxayba ka gaadhaaba xaggee ka gaadhaa inta ay been sheegayaan baa badan laakiin beentoodu dadka way ka qarinayaan oo way ka qarsoon tahay oo boqolaal ay u shaqeeyo ay leeyihiin waa khaadim intay adduunka ku kala baahiyaan oo bulshada kala dhexgeliyaan yay been wada sheegayaan oo odhanayaan sheekha anaa taa goobjooguga ahaa taana anaa goobjoog u ahaa taa inuu sameeyena anaa ogaa tanna hebel baa laga soo sheegay markaa qaadqaad ku samaysana intooda badan waa been saas wey macana hada wabillahi tawfiq sal allahuma wasalam cala nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi wasalam alxamdu lilahi rabi lcalamin sal allahuma wasalam ala nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd Eh, waxaan kusoo dhexsnay baabkii uu sheekhu u sameeyey tawxiidka adiladiisa oo uu yihi baabu qawlihi tacaala xata ida fuzica can quluubihim qaluu maada qaala rabukum baabkaasaan kusoo dhexsanay aayaddii marka xadiis fasirayaan soo marnay xaasanna waa xadiis haa hore la macnaha ismaana u yihi wacan innawaas ibni samcaan waxaa laga warinaya radia allahu canhu qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sal ly wasalam rasuulku wuxuu yihi idaa araada allahu alla haddii uu doono tacaala korhaye an yuuxiya inuu waxyoodo bilmri arrinka inuu waxyoodo yani inuu sheegow waxyiga waxaa la yidhaahdaa ogeysiis afsoowa is wax loogu sheego marka inuu arrinka oo arrinkan soo marnay ee xadiiskooda ku taallan yidhaha qadaa amran yani markuu doonayo inuu arrin xugmiyo waxyoodo takallama alwaxya waxyiga ayuu alla ku hadlay subxaana watacaala idaa araada allahu alla hadduu doono an yuuxiya inuu waxyoodo bilmri takallama alwaxya waxyiga ayuu ku hadliyo rabbi subxaana watacaala waa hadlaya wixii uu doonayay inuu xugmiyo ayuu ku hadlaya akadat markaasaa waxay bilaabaysaa oy qaadanaysaa alsamaawaatu samaawaadkii waxay bilaabaysaa minhu waxyigaa dartii rajfatan yani gilgilasho gariin waay aw qaala wuxuu yihi racdatan racdada iyo rajfadu waa isku macno waxay gaabanaysaa oy macnaha bilaabaysaa samaawaadkii maya rajka dumba faacil ah waxaad qabanaysa dhe assamaawaati samaawaadka waxaa qabanaya minhu waxyigaa dartii rajfatun ayaa qabanaysa yani gilgilasho iyo geriis ayaa qabanaysa aw qaala wuxuu yihi racdatun shadiidatun oo daran racdadii iyo rajad yani si aada u daran bay samaawaadka yay u gilgelinayaan oo u gariirayaan khawfan maxay la gariirayaan waxyigaa keenay gariir khawfan cabsi daraaddeed bay la gariirayaan min allahi caza wajalla ilaahay ay ka cabsanayaan haybad iyo weyneyn ilahi subxaana watacala ay weyneynayaan faidaa samica hadday maqlaan dalika arrinka ahlu samaawaat samaawaadka inta ku dhex nool hadday maqlaan suxiquu waa la miiri dabooli yani miyirkaa ka tegay suuxaya waqaruu markaasay dhacayaan oo daadanayaan sujadan ayagoo sujuudsan sujuud bay markaa la wada dhacayaan oo la daadanayaan fayakuunu wuxuu noqonayaa awala man ruuxa ugu horeeya oo yarfacu ra'sahu madaxiisa kor u qaado sujuuda kasoo toosa jibriilu jibriil buu noqonaya jibriil baa ugu horeeyo kasoo kixi miyirdaboolkii daboolkii iyo sujuudii fayukallimuhu allahu ilaahay baa marka kula hadlay min waxyihi waxyigiisa xaggiisa wuxuu kagala hadlay uga sheegaya bimaa araada wuxuu doonay wuxuu ilaahay rabay subxana watacala ee waxyi ah ayaa markaa jibriil loo sheegaya uma markaa kadibna yamuru jibriilu jibriil baa maraya cala almalaa'ikati malaa'igtii buu soo maray waxyiga markuu soo qaado oo hadalka ilaahay soo xambaaro subxaana wa tacaala ayuu markaa soo dhaadhacaya waxyiga meesha loogu talagalay inuu gaansiiyo u wadaa sirkii soo socda marka wuxuu soo maray yaa ahlu samaawaat malaaigtii yani meeshaa ku noolay buu soo maray kulamaa mara mar kastoo uu soo maro bisamaain samo samooyinka ka mid a ah. markuu soo maraba sa'alahu waxaa weydiinaya malaa'ikatuhaa samadaa malaa'igta ku nool ayaa malakul jibriil warsanaysa oo waxay weydiinayaan maadaa qaala muxuu yidhi rabbunaa rabbigana muxuu yidhi yaa jibriilu jibriilow inuu alla hadlay way garteen oo waxay ku garteen suuxdintii qabatay xaalad baa ku timid xaaladdaasay ku garteen inuu ilaahi subxaana watacaala waxyi kasoo fulay laakiin waxayna garanaynin waxyigii wuxuu ahaa saasay marka weydiinayaan wayaquulu jibriilu jibriil baa marka wuxuu leeyahay qaala wuxuu yidhi allah subxaana watacaala alxaqa rabbi xaq buu wey yani ma faahfaahinayo wixii loo soo fulay maxaa le waa amiin ilahay baa ku tilmaamay subxana watacaala yani waa naamuus sirhayow waxyigii loo soo dhiibo sirta meesha loogu talagalay ilaa u gaadhsiiyo ma baahinayso saas daraaddeed wuxuu yidhi ilaahay xaq baa kasoo fulay xaqunbaa yani ubaynu ka filayno ku dhaqanay wahuwa alla alcaliyu waa midka sarreeya wey alkabiiru ee weyn fayaquuluuna waxay odhanayaan kulluhum dhammaantood mila maa qaala sidii uu yidhi oo kale jibriilu jibriil hadalkii jibriil uu yidhi oo kale ayay haddana ku wada hadlayaan oo macnaha kulli waxay ku wada hadlayaan qaala alxaqa qaala alxaqa saasay loola le maana ilahay xaq buu yidhi oo kasoo fulay fayantahii wuu gaadsiini jibriilu jibriil biwaxyi waxyiga wuxuu gaadsiinayaa ilaa xaytu meeshii amarahu allahu caza wajalla ilahay meeshuu amray meeshii ilaahay ugu talagalay amray inuu geeyo ayuu markaa jibriil waxyiga gaadsiinaya xadiidka nawaad mustamcaan waxaa warinaya ibnu abi caasim fii kitaabihi asunna iyo ibn abi xaakim xadiidku marka sanadkiisu waa daciif sanadkiisu waa daciif bi hada siyaaq qaabkan hadda uu isugu xidhan yahay waa daciif maxaa yeele waxaa ku jira in la yidhahda nucaym ibni xamaad oo sayi ulxifdi ah ayaa sanadkiisa ku jira waxaa kaloo ku jira in la yidhahda weliid ibni muslim oo caan ah oo lagu yaqaano tadliiska noociisa loo yaqaano tadliisu taswiya oo qaab qaybaha ugu xun ah ayaa sanadkiisa ku jira marka saas daraaddeed buu xadiidku daciif ku yahay sheekh naasirdiin albani wuxuu ku daciifiyey tacliiqiisa uu ku sameeyey kitaabka asunna ibn abi caasim kitaabkaas tacliiqiisa ayuu ku daciifiyey sidaasu laakiin culimada qaar waxay leeyihiin wafiicna wayna tahay xadiidka jumlooyinkiisa intooda badan axaadiid kalea u kacay kaan soo marnay iyo xadiid kaloo muslim ku jira axaadiis noocaasa u kacay jumlooyin yar unbaa macnaha yani laga yaabaa inay daciifka noqdaan oo shaahidka waayaan intooda kale manaha macno ahaan waa sax macna ahaan waa sax laakin sanad ahaan ayuu xadiidku daciif sidaas wey waxaase lagaga maarmaya oo inaga kaabsinaya xadiidkii hore xadiidka hore saxiixa ah ayaa macnuhu faa'ideynaya faa'ideynaya kaasaa marka lagaga kaabsoomaya saas fiihi masaa'il baabkan masaa'il dhowraa ku jirta alula masalada koobaad waxa weeye tafsir laaya aayadii oo la fasiro xata ida fuzica can quluubihim aayadii haydu oo sheekhu uu ku fasiray xadiidkii uu ka dambaysiiyey ee nebigu sal alay wasalam uu aayadda ku fasiray saasuu maana fuzica can quluubihim taasaa culimada qaar waxay yidhahdeen macaani kale ku sheegaan dadka quluubtooda argagaxa laga siibayo macaani kale ku sheegaan laakiin tafsiirka nebigu sal alay slam hadduu sugnaaday oo xadiidku sax yahay war kale meesha ma yaalo maxaa yeelay qur-aanka qur-aan baa lagu fasiraa haddii qur-aan lagu fasiro loo waayana nebiga xadiiskiisaa lagu fasira salawatullahi waslamu caleyh haddii tafsiir nebiga loo helo uu fasiray salawatullahi wasalaamu caleyh hadal kale looma baahna sheekh kale tafsiirkiisina looma baahna macnaha waxa weeyaan kifaaye maxaa yeele ilahay isagaa yaqaana nebigu sal alay wasalam maqsuudka iyo ujeedada ilaahay isagaa yaqaana athaaniyatu masalada labaad waxa weeye maa fiiha aayadda waxa dhexdeeda ah oo min alxujati xujada ah calaa ibbaali shirki shirkiga gurintiisa xujaa xujo kutusaysa shirkiga gurintiisa oo aayadda ku dhex jirta khusuusan weliba si gooni ah shirki waa fara badan yahay maa shay gurintii ayay xujo u tahay tacallaqa ay qabsadeen cala saali maa tacallaqa wixii ku saabsanay cala saalixiina ama maa tacallaqa man tacallaqa cidii yani qabsata oo ku xidhanta cala asaalixiina saalixiinta ku xidhan dadka wada wanaagsan yani shirkigu qayo weye shirkiga qaybtiisa ku saabsan dad wad wanaagsan oo ilaahay wax lala wadaajiyey qaybtaasoo si gooni ah iyo aayadda xididada ugu siibay maxaa yeelay malaa'igta ilaahay oo rabbi subxaana watacaala addoommadiisa ku ugu dhow ah haddiiba ay ayagii argagaxa iyo cabsidaas iyo haybadaa iyo weynayntaa ilaahay ay ku jiraan macnaheedu waxa weeye cid kaleeto oo iyaga ka hooseyso oo ka liida macnaa waxa weyaan yani addoonnimada iyo xagga fadliga aan ku gaari karinna waa kasii xag jiraan ayib wahiya iyadu alaayatu aayadii wey allatii aayaddaasoo qiila la yidhi inaha iyadu taqtacu waxay goynaysaa curuuqa shajarati shirki shirkiga geediisa xididadiisay goynaysaa min alqalbi qalbigay ka goynaysaa shirkiga xididada uu leeyahay shirkigaa geedle waxaad macnaha tusaalahaan wey shirkigii baa waxaa laga dhigay sidii geed oo kale geedka xididadiisuna qalbigu ku hayaa marka geedkii shirkiga ahaa ee xididadiisu qalbiga ku taagnaayeen yay aayaddu kasoo soo siibtay markaasay goysay xididadii shirkii oo dhan bay macnaha ka takhalustay ay qalbiga ka saartay maxaa yeelay yani cid kaloo la aadi ma jirto ilaahay addoomadiisa ugu firficina wafka waa isagay u baahan oo isagay macnaha aadaya cid kaloo kasoo hadhow la aadiyaytaa marka ahaaliau masalada saddexaad waxa wy tafsiru qawlihi odhahda ilahay oo la fasiro uu yihi qaalu lxaqa wahuwa alcaliy lkabiir aayadaasu la fasiro qawlu qaalu lxaqa yani qaalu lxaqa waxaa odhanaya malaa'igtii jawaabaysa wey ama xadiidka dambeed yidhi waa daciif haddii la ictimaado qaalu lxaqa waa malgun jibriil alraabicatu masalada afraadi waxa weye sababu su-aalihi su-aashooda sababkeeda can dalika arrinkaa ay weydiiyeen su-aasha ay weydiinayaan arrinkaas sababka ku bixiyo muxuu yahay maxay u weydiinayaan waxay u weydiinayaan waxay ka cabsanayaan inuu ilaahay xukmiyo oo xaggiisa ay kasoo fusho waxaynan awoodi karin oo iyaga ku saabsan cabsibay mar walba ku jiraan mar walbo ilahay waxay kasoo fulaya subxaana watacaala wartalo maxaa imaan doonay leeyihi yani waxa wey wallahi marka ku haya saas weeyaan alkhaamisatu masalada shanaad waxa weye ana jibraaila jibriil yujiibu inuu u jawaabayo bacda dalika markaa kadib biqowlihi ayuu ku jawaabaya qaala kada wa kada alla wuxuu yihi sidaa iyo sidaa yani ayuu ku jawaabaya yani qaala alxaqa w inuu jibriil waxyiga iyo waxa loo soo dhiibay malaa'igta la socodsiinahayo kuma taalla xadiis laakiin waxaa ku taalla jibriil keliya inuu malaa'igta u sheegayo ilaahay waxaa kasoo soo fulay uu waxyooday inuu xaq yahay xaq unbuu ilahay yihi subxana watacala saas ku odhanaya ayib asaadisatu masalada lixaad waxa weye dikru aw dikru sheegid la sheego ana awala man yarfacu ra'sahu cidda ugu horeysa madaxa kor u qaadi doonta jibraa'iilu inuu jibriil yahay sheegid la sheegayo markii la suuxo oo hadalka ilaahay weynankiisa makhluuqaadku la wada suuxaan kor jira cidda ugu horeysa soo kacaysaay waa jibriil assaabicatu masalada toddobaad waxa weeye annahu jibriil yaquulu inuu ku odhanayo liahli samaawaati samaawaatka cidda ku nool kullihim dhammaantood malaa'igta samaawaad ku nool oo dhan inuu ku odhanayo u jawaabayo macnaha liannahu maxaa yeelay yas'aluuna way weydiinayaan yani hadalka qaal qaala alxaqa hadalkaasi wuxuu ku odhanayaa malaa'igta samaawaadka ku nool oo dhan maxaa yeele qolo walba markuu soo marayo ayay warsanayaan oy weydiinayaan athaaminatu masalada sideed waxa weye ana algashya miyir daboolka yacumu wuxuu wada gaadhayaa ahla asamaawaati samaawaadka iyo cirarka inta ku dhex nool kullin dhammaantood kulli waxal waxa samaawaad ku dhex noole malaa'iga ah makhluuqaad ilaahay ah yaa miir daboolkaasi wada gaadhaya waa wada suuxayaan macnaha suuxintaasaa wada saamaynaysaa ayib xadiidka dambaa kutusay ataasu caqliga talada sagaalaad waxa weye irtijaafu samaawaati samaawaadkii oo la gilgishay bikalaami illahi ilahay hadalkiisa hadalka ilaahay culayskiisa iyo weynankiisa iyo qadarka uu leeyahay ayay xamili kari waayeen markaasay la gariireen alcaashiratu masalada tobnaad waxa weeye ana jibraaila jibriil huwa isagu aladii midka weeye yantahi gaadhsiinaya bilwaxyi waxyiga gaadhsiinaya ilaa xaytu meeshii amarahu llahu ilahay uu amray waxyiga meesha loogu talagalay cidda gaarsiinaysa waa jibriil ilahay wixii kasoo gula subxaana watacala rususha isagaa udhexeeya iyo alle rususha basharka ah iyo ilaahay subxaana watacaala cidda udhexaysa kasoo qaadaysa waxyiga ilaah rusushana soo gaarsiinaysa waa jibriil maxaa yeele isagaa amiin ah ruuxul amiinku ilahi subxaana watacaala ku tilmaamay amaano inuu leeyahay wixii loo soo dhiibo waxbana ku dari maayo waxbana ka dhib maayo meeshii loogu talagalay buu geenayaa macana ayib alxaadiyatu cashrata masalada koy tolaadi waxa weeye dikru istiraaqi shayaain shayaaiinta in ay hadalka soo dabto oo la sheegay istiraaq macnaa waxa weyaan hadalkay soo xadaan oo ay soo dabaan waa wixii ilaahay uu waxyooday subxaana watacaala su-aal baa la isweydiinayaayo shayaaiinta isbulbulida isbulbulay isdulbulbulahayeen iyo hadalkay soo xadayeen ma dhamaatay mise ma dhamaatay ila fii suurati ljin waa kuwa ilahi subxana watacala ku sheegay jinnigii oo hadlay waina kuna naqcudu minha maqaacida lisamci faman yastamic ilaana yajid lahu shihaaban rasada yani nabiga markii salawatullahi wasalaamu aleyh lasoo saaray oo ilaahi subxaana watacaala uu nebi ka dhigto u waxyooday ayaa meelihii ay fadhiisan jireen ee samaawaadka kamid a samada meelahaasay meelahay fadhiistaan kulahayn yaa laga soo caydhiyey sababkay markay wax la garan waayeen sababka keenay meeshii maxaa looga soo xaydhiyey wainaa laa nadri asharun uriida biman fi lardi am araada bihim rabbuhum rashada kollay wax unbaa isbedele laakiin dadka dhulka cidda ku nool tanowba wanaag baa lala rabaa mise xumaan baa lala rabaa waxbaa isbedelay taas markay ogaadeen bay marka waxay bilaabeen inay dhulka dhawaaqaan oy wareegaan oo bal waxaa isbedelay dhulka waxa kusoo kordhay ay raadiyaan raadintii bay marka nabiga ku heleen salawatullahi wasalaamu caleyh isagoo nabigu sal alay slam meeshay ugu yimaadeen oo markaasay ku rumeeyeen koox jin a ah macna waa kuwa marka laga waramay suurat ljin hadalkooda macnaha ilahi subxana watacala uu faahfaahiye xaalaadkoodii waxay ahaan jireen ila akhiri marka aayaddaasi waxay sheegtay in laga soo caydiyo meelahay joogi jireen ayib diidadaa loo diiday yaa marka culimadu waxay isweydiinayaan oo waxay ku ekaydin intuu nabigu noolaa salawatullahi wasalaamu calayh oo markuu nabigu geeriyooday kadib waa loo fasaxay dhiseen yani waxa weeyaan kuma ekayne ilaa xataa markuu nabigu geeriyoray sal alay wasalam looma ogola ilaa hadda waxa uu rajaxayaa sheekh ibnu cuthaymiin inay arrintaasi khaasa ku ahayd noloshii nabiga salawatullah wasalaamu aleyh intuu noolaa umay ahayd maxaa yeelay buu leeyahay waxaa la diidanaa beenta ay sheegayaan iyo waxay soo dhafayaan iyo waxyigu inuu ku darbado taasaa macnaha waxa weeye yaa laga taxdar qaadanaya saas daraaddeed baa looga mamnuucay markuu nabigu geeriyooday salawatullahi wasalaamu aleyh waxyigii dhammaystirmayna meeshoodii horay waxay ka bilaabeen oo inay fulfulaan oo samaawaadka gaadhaan ayay macnaha bilaabeen loo dayn maayo dambaaburo iyo gabtaalle iyo waa lagu soo tuuri laakiin xatooyadii iyo soo dafitaankii way bilaabeen macna xadiiskuna waa kutusaya macnaha noocaas athaaniyata athaaniyata cashrata masalada ko iyo tobnaad labiyo tobnaad waxa weeye sifatu rukuubi bacdihim fuulitaanka qaarkood ay fuushan yihiin bacdan qaarka kale sifadeeda oo la sheego qaabkee wey qaabka isu dulfuulfuulayaan waa kii macnaha soo tilmaanay sufyaan ninkii xadiidka warinay waa kii farihiisa intuu kala fogeysaa isu dul saaray athaalidata cashrata masalada saddex tobnaad waxa weeye irsaadu shihaab dambaaburo lagu soo diray ilaa man istaraqa asamca faatbacahu shihaabun mubiin dambaaburadaasaa laga soo dabatuuri alraabicata cashrata yani inay dishana waa laga yaabaayo waa kii xadiiskan kusoo marnay oo in wixii gudbinin ay disho in uu gudbiyana waa suurtagal ayib alraabicata cashrata masalada afariy tobnaad waxa weye anahu taaratan xadiiskan dambaan sheegi doona anahu amar yashaaniyo taaratan man ama anahu shihaabkii iyo dambaaburadii taaratan man anahu jinnigii taaratan man yudrikuhu waxaa haleelaya ashhabu dambaafuradii qabla an yulqiiha intuusan tuurin yani kelimadii intuusan soo tuurin wa taaratan marna yulqiiha wuu soo tuuri biuduni weliyihi ninka la xidhiidha dhegtiisu kusoo tuuri oo min alinsi insiga ka mid qabla an yudrikahu intuusan dambaaburadu soo gaadhin oo aysan ku imaanin dambaaburadu intaysan soo gaadhin ayuu insiga dhegtiisa soo gaadhsiiyo oo usoo sheegi macana oo uu ka gaadhsiiyey marna saasoo kale noqonaysa wuxuu leeyahay sheekh ibn cuthaymiin waa waxyiga keliya yani jibriil arrinka khaaska ku ah ee jibriil uu loo soo dhiibay malaa'igtu ayna waxba ka ogeen waa waxyiga basuu leeyahay waxyiga laakiin waxyaalaha ilaahay qadaray ee koonka ka dhacayaan jibriil keliya gooni kuma ahule alkhaamisata cashrata masalada shan iyo tobnaad waxa weeye kawnulkaahiri yani ka qaybka iyo waxyaalaha maqan wax ka sheega aashaha uu yahay yasduqu mid ruu sheegaya bacd alaxyaan marmar kaahinka ninka wax sheeg sheega mar walba been ma sheegee marmar buu run sheega laakiin runtaa xaggee buu ka keenay baa isweydiin meeshuu ka keenay sirteedii bay la ogaanay jin baa u keenay jinna wuu soo xaday oo uu soo dafay asaadisata cashrata masalada lixitulaad waxa weeye kawnuhu jinka ahaanshaha uu yahay yakdibu mid been sheegaya macahaa kelimadaa la jirankeeda miata kadbatin boqol beenoodoo kale ku daraya waa mubaalaqa laleeyahay inuu ka yareeyo boqolka waa suurtagal inuu ka badina waa suurtagal ee boqolka waxaa loo sheegay waa mubaalaqa macnaha waa lagu xeel dheeraanaya wax badan buu ku darin asaabicata cashra masalada kudisatomaad waxa weeye an lam yasduq muusan ruu sheegin kelimuhu beentiisa ilaa bitilka alkelimati kelimadaas mooyaane allatii kelimadaasoo sumicad la maqlay min asamaai samada laga maqlay anahu lam yusadaq annahu lam yusadaq lama rumaynin kadibuhu beentiisii lama rumaysanin oo lama qaadanin ilaa bitilka kelimati kelimadaa daraaddeed mooye si kale laguma qaadanin allatii kelimadaasoo sumicad laga maqlay min asamaai samada laga maqlay kelimada samada iyo kor laga soo dafay taas oo marmar yani u waafaqayo oo run noqonayo kaasaa beenkiisii badnayd in la qaato oo la rumaysto keentay way macna saas ayib athaaminata casharata masalada sideed tobnaad waxa weeye qubulu nufuusi nufuusta aqbalkeeda lilbaatili baatilka ay aqbalayso ibni aadamku baatilka sida uu u qaadan kayfa yatacallaquuna side sida ay ugu dhegayaan biwaaxidatin hal midbay ugu dhagayaan walaa yactabiruuna ma fiirinayaan bimi'atin boqol ma fiirinayaan saas yani baatilka waxbaa loo raadsaadin oo dad qalbigu iyo man naftu baatil jecel naftu baatil jecel khaasatan hadduu ruuxu jahli u dheeryahay waxaa ku tusaya sagaashan iyo sagaal ama ka badan ama ka yar wax ku dhow oo beenood buu sheegi intaasi wax kasoo qaad male la fiirin maayo ku karaama dhici maayo beenaal ku noqon maayo hal mid ah ayaa macnaha waxa weyaan maaragtay naftii ku dhegaysaa oo dadkii ku dhagayaan oo xujaysanahayaanoo soo deliishanahayaanoo wax ku siinahayaanoo ku ciltiraafayaan saas way waa nafta macnaha dadka jahliinta iyo dadka waxmagaradka wey dadka noocaas ataasicata casharka masalada sagaal iyo tobnaad waxa weye kownuhum ahaanshahooda ay yihiin yatalaqaa mid ay qaadanayaan bacdum qaarkood baa wuxuu ka qaadanayaa min bacdin qaarka kale tilka alkelimata weedha iyada ah yani waxa weeyaan waa weedha runta ay soo xambaareen yaxfaduunaha dadkii markaasi kelimadaasay xifdinaya wayastadiluuna biha markaasay soo daliishanaya waa laisuu dhidhiibi baalin hebla sheekh hebel waxaasi waxaasuu sheegayo wixii waa dhaceen intaasa waxaa la gaadhsiinayaa meel walba markaasa waxa weyaan adduunka meel walba laga ictiraafsaya meel walba macnaha waxaway sheekadii gaadhay waa la kala qaadanaya waa la xifdinahaya intaa in la egna waa lagu sii daraya macna alcishruuna masalada labaatanaad waxa weeye isbaatu sifaat sifooyinka ilahay oo la sugo ilahay tilmaamihi subxaana watacaala oo waxaa ka mida ah iraadada xadiis kusoo aroortay hadalkaa kusoo arooray culuwiga iyo sarraynta ilahay baa ku aroortay inuu carshigiisa ka sarreeyo oo addoomadiisa uusan ku dhex jirin yani waxyaalahaasoo dhan yani weynida ilahay baa soo aroortay sifaatkaasi kusoo aroortay aayaadka ama axaadiista oo la sugo khilaafan garabmarid aan garab marayna darteed lilashcariyati ashcariyada ay gara mareen almucailati ee ilahay sifaadkiisa u diiday nimanka ashcariyada la yidhahdo ee sifaadka ilaahay u diiday iyo tilmaamihii ilaahay lahaa kuwaasaanu garab marayna oo khilaafayna markaan leenahay ilahay sifaadkiisa loo sugo subxana watacala ashcariyada waan soo sheegno waa madhabkan caqadiga ah ee abulxasan alashcari loo tiiriyo qarnigii afraad taqriiban buu noolaa marka asalkiisa wuxuu kasoo jeedaa jahmiyada jacd ibnu dirham iyo jah ibnu safwaan iyo qolyo noocaasoo kale u jeedaa madhabku asalkiisa laakiin gadaal dambe yani wuxuu ku sameeyey wuu ka bactiray waxyaala badan buu ka hufay wax badan buu ka tegey wax badan buu ka siyaadiyey yani wuxuu noqday marka madhab caqadi oo madaahibta la yaqaano kamid ah waa madhab marka kaldan wey saan soo marnayba kitaabka iyo sunada iyo manhajkii salafka intaba wuu khilaafsan yahay madhabka ashcariga ah maxaa yeelay xataa waxa weye uu ka waxaan soo sheegnay inuu abuxasan alashcari oo ninkii mu'asiskiisa ee bilaabay madhabkan inuu ka laabtay oo uu ka tegay rag muxadiqiina fara badan oo raggii madhabka u adeegay ka midana inay ka warantayeen markay ogaadeen inuusan daliil uxusmanayn macana waa madhabka ilaahi subxaana watacaala toddoba sifa keliya usoo rirolayay inta kaleetana uu diiday toddoba sifo ayay ilaahay u ogolayay toddobadaas sifa weliba qaabka ay u sugayaan salafku qaasay isdigi jireen ma aha waa qaasay digisan aan utegi sida sifatul kalaam oo kale sifatul kalaam waa ogolihin laakiin kalaamkay sugayaan iyo kalaamkay salafku sugayaan waa kala gedisayin macna saas weya alxaadiyatu walcishruun alxaadiyatu walcishruun ka iyo labaatanaad waxa weeye ana tilka arajfa marka mucaqiluu ku tilmaamay mucaqilada waxaa la yidhahdaa qolada sifaatka diida oo ilahay u diiday subxana wa tacaala mucaqilo maaha taqriiban boqol boqol laakiin mucaqilo dhinac bay ka yihi mucailadu waa nimanka layidhahdo muctasilada iyo nufaada ayagu laakiin toddoba sifa hadday sugeen bidhac bay mucailo leeyihin oo ilahay sifaadkiisii kaleo dhan bay u diideen subxana watacala waaweyn ka a ah oo la xujaysta hadda sida imaamunawowi oo kale xaafid xajar oo kale rag noocaas oo kale ah rag mujtahidiin ah taqriiban madhabkana madhab caan baxay buu ah aad buu u faafay marka yani waxa weeyaan xusnu niya iyo ilaahay subxaana watacaala kadibba waxaan u qalmin iyo makhluuqiisa ayaan loo ekaysiinin taasaa ku kaliftay inay ilaahi subxaana watacala sifaadkiisa anfiyaan marka niyad fahim baa meesha ku jirtay laakiin waa ijtihaad lagu qaldamay ruuxii marka garto oo u cadaato xujadii u cadaato ayaa la doonaya inuu ka tago saas way macana ama ciddii horay ama ugu dhimatay ama ku tagtay ilaahi subxaana watacaala ha u dembi dhaafo alxaadiyatu walcishruun an natilka arajba dildilashadaa iyada ah samaawaadku ay dildilanayaan walgashiya iyo biiri daboolka makhluuqaad ku dhacayaan khawfan cabsi daraaddeed ayuu ahaaday min allahi ilahay laga cabsanaya caza wajal ilahay cabsi ay ka qabaan ayay saa u yeelayaan athaaniyatu walcushruun masalada kol labaatanaad labiyo labaatanaadi waxa weeye anahum makhluuqaadku yaqiruuna in ay dhacayaan lilaahi ilahay bay u dhacayaan sujadan ayagoo ilahay u sujuuda subxaanahu watacaala maxaa yeele ilahay cadamadiisa iyo qalaalo xaqa ilahay bay garanayaan subxaana wa tacaala yaqaanaan saa daraaddeed bay ula daadanayaan sujuuda rabbi subxana wa walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatuh